bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الmؤlف أhmiyaة cilm الcilal وصcuubatه cilmiga cilalka ahmiyadiisa iyo adkaanshihiisa cilmi adag inuu yahay oo aan yacni tadbiiqiisa uu aada u adag yahay innaga hadda fahamkiisa iyaan joognaa inaan fahmno oo markay aimadu ka hadlayaan iyo halkay wax u wadaan iyo inaan garanno laakiin in qofku uu noqdo isaga qof mucallil ah oo wax cilleeyo waa wax aada iyo aada u adag sida uu tilmaamayaba musannifku yuctabaru cilmu lcilali min ajali anwaaci culuumi alxadiid waxaa lagu tiriyaa cilmiga cilalka anwaacda culuumulxadiidku ka kooban yahay kuwa ugu waaweyn wa adaqihaa ugu daqiiqsan shayga markuu aad u yar yahay oo uu daqiiq yahay aad looma arkaayo waxay keenaya marka inaan aad loogu fiirsanin waa adkaana marka wa adaqiha wa ashrafihaa culumta xadiidka kuwa ugu sharafta badan uu ka mid yahay wa inamaa yadalicu bihi ahlu lxifdi waxaa daalacdo oo ka feero buuxsado dadka ahluxifdiga ah iyo walkhibrati ahlukibrada waalfahmi athaaqib iyo fahmiga aadka u iftiimayo ama ka dhexbaxayo qaala bnu xajar can hada alcilmi ibnu xajar cilmigan wuxuu ka yidhi huwa min aqmadi anwaaci culuumi alxadiid culuumulxadiidka anwaacdiisa kan ugu qarsoonaan badan waay wa adaqihaa ugu daqiiqsan walaa yaquumu bihi uma istaago ilaa man rasaqahu allahu qofkuu alla ku arsuqay maahane fahman haaqiban faham haaqib ah oo ka dhex dusayo shayga wa xifdan waasican iyo xifdi waasica qofuu alla ku arsuqay maahane wamacrifatan bimaraatibi ruwaati iyo garasho ruwaadda maraatibtoodaoo la garto waayo ruwaadda maraatibtoodu hadhow marka ay riwaayaadkooda iska hor timaado sida loo kala rajaxayo iyo waxa qaraa-inta lagu kala rajaxayo waxay u baahan tahay maraatibta ruwaadda qofka inuu yaqaano ayb إلا man razaqahu الله fahma haaqiba وحفظا waasica wamacrifata bimaraatibi ruwaati wamalakatan qawiyatan qof ou alla malaka xoog badan ku arsuqay maahane bilasaniidi walmutuun asaaniida iyo mutuuntaba u leh awood oo markaa ku fahmo walidaa lam yatakalam fiihi saas darteed kama hadlin cilalka ila alqaliilu min ahli hada sha'ni wax yar oo culimada xadiidka ka mida maahani yani dadka ahlu xadii culamaau lxadiid wax yar oo kasii mid ah unbaa ka hadlay ka caliyi bni اlmadiniy wa shaykhu اlimaami اlbukhaari wa axmed bni xambal wاlbukhaariyi wa yacquuba bni shayba wa abi xaatimin wa abi zurcata araasiyeyni cali ibnu lmadini kitaabu lcilal uu leeyahay oo madbuuc ah hadallo badan oo isaga laga wariyo cilalna waa leeyahay axmed bin xambal isagana kitaabu almacrifa walcilal iyuu leeyahay waana laga wariyaa aad baa looga wariyaa imaam axmed khalaal laftiisa kitaabulcilal buu leeyahay oo imaam axmed uu aad uga wariyo maadadiisa inta badan axmed ayaa ayay tahay alimaamu lbukhaari isagana wuxuu leeyahay eh, hadal ayuu cilalka ku leeyahay eh, waxaan aad u isticmaalo ama aad uga wariyo alimaamu tirmidi kitaabkiisa alcilal lkabiirka alcilal alkabiir ama alcilal almufrad laba cilal uu leeyahy cilal sagiirka wuxuu ku dhex jiraa sunanka jaamica alcilal lkabiir ama alcilal lmufradna waa kan goonida uu u alifay waaye wuxuuna ku socdaa isaga laftiisa qaabkii isaga uu hadda u qoray kuma socdo tartiib oo bacdi al-a'ima oo dambe ay sameeyeen ayuu ku socdaa oo isaga ka dambeeyey waana sida hadda uu kitaabkiisa sunanka u socday ayaa loo socodsiiyey kan hadda daabacan wayaqub wayacquuba bni shayba isagana musnad cilal ahuu leeyahay saxaabi uu baabaynayaa cilalkii axaadiidtiisa wuxuu ku jiro cilal iyo ka hadhadlaa wa abi xaatim wa abi surcata araasiyeyni labadoodana waxaa ka wariyo maadada oo cilalkooda waxaa aada u warinayo ibnu abi xaatim cabdiraxmaan ee wiilka abu xaatim kitaabulcilal buu ayuu leeyahay waa aada uga wariyaa marka marka loo geeya marka kitaabulcilalkiisa iyo maraasiisha wax badan baa marka aada looga fahmaa labadooduna badanaaba ka warina wadaara qutney daara qutni isagana culimadii dambe waaba baxarkooda wa oo kitaab kitaabu alcilal ayuu leeyahay oo mawsuucada hadda cilal marka la fiiriyo ugu maado badan isagaa jamciyey waxaana la yidhaahdaa amlaaha min xifdihi xifdigiisuu ka yeeriyey amlaaha min xifdihi xifdigiisuu ka yeeriyey weliba waana tartiibsan tahay iyada qaab su-aalaadana loo weydiiyey wa su-ila can kada xadiidkiyaa la sheegaa markaasuu ka hadlaa marka ayb imaam alimaamu dahabina waa waxa uu yidhi haddii kitaabulcilalka daara qudni uu kor ka yeeriyey axmed iyo raggaas maba ka yaraystaba xagga xifdiga iyo cilalka aqoonteeda macnaha aada dadka marka axaadiidta nebiga ilaahay ugu anfacay oo aadna u faafiyey aadna u kala hufay ayuu ka mid ahaa alimaamu daara qutni qaala waxa uu yidhi alxaafid ibnu xajar ibnu xajar laftiisa kitaab uu leeyahay azahru lmatluul fi lkhabari almacluul la yidhaahdo oo isagu hadda aan madbuuc ahayn dabcan waqad taqsuru cibaaratu lmucallili kan cilaynayo cibaaradiisa habcabirkiisu inay gaabato ayaa la arkaa can iqaamati alxujati inay ka gaabato xujada inuu soo oogo calaa dacwaahu waxa uu sheeganayo yani cillada uu sheegayo inuu deliil u keeno waxaa laga yaabaa inuu soo oogi waayo oo uu si fiican u sheegi karin kaasayrafiyi fii naqdi اdiinaari wاdirhami qofka sayrafiga ahoo kaloo saraafka ah sariflaha daraahimta marka uu naqdinaayo sida uu ku yahay oo kale nin saraafa hadda haddaad u timaado daraahimtaada uu fiiriyo ama aad tiraa war daraahimtan iga fiiri kanna waa faalso kanna waa sax kanna waa fiicanya kan waa ayuu ku dhahaya daliilkaaga sheeg haddaad ma kuu sheegi karo waayo mumaarasow ku gaaray iyo khibrad dheer dadkan nagala hadla qofkan meeshan masaajidkii ayb marka meeshaas waxaa laga yaabaa marka sida ninka sayrafigu danaaniirta iyo daraahimta marka uu naqdinayo ay ku adag tahay inuu tacbiir bixiyo oo uu markaa yacnii adiladiisii wuxuu cuskanaya inuu cabiro sida cibaaradiisa uga gaabanayso sidaas si la eg ayaa ninka mucallilkuna xaalkiisu uu sidaas u yahay qaala bnu lmadiniy caliy bnu lmadini waxa uu yidhi laan acrifa cilata xadiidin huwa cindii axabu ilaya min an aktuba cishriina xadiida laysa cindii halkan marka wuxuu ka bilaabaa ahamiyada cilmigan uu leeyahay la an acrifa inaan aqoonsado cilata xadiidin xadiid ciladiisa inaan aqoonsado huwa cindii aniga agteyda huwa cindii yani isagu kaasi agtayda axabu ilaya waa looga jacayl badan yahay min an aktuba inaan qoro cishriina xadiidan labaatan xadiid laysa cindii aniga aanan haysanin yacnii hal xadiid oo agteyda ah oo markaa yacni ciladiisa aan ogaado ayaa iiga aan ka jecelahay labaatan xadiid oo aanan aqoonin inaan ogaadoon barto marka taa waxay ku tusaysaa ahamiyatu cilmi lcilal cilalka ahamiyadda uu leeyahay la an acrifa inaan aqoonsado cilata xadiidin xadiid ciladiis huwa cindii aniga agteyda ayaa axabu ilaya loo jacayl badan yahay agteyda min an aktuba inaan qoro cishriina xadiidan laysa cindii marka waxaad dareemaysaa a'imadii hore ee xadiidka waxay aad ugu dadaali jireen waxay aad iyo aad ugu dadaali jireen xadii baabka ciladiisa iyo xadiidka inay kala hufaan oo ay aad u kala aqoonsadaan baabka saxiixiisa iyo daciifkiisa ee dad wax un iska aruuriyo wax iska jamciyo keliya ma ahayn ayb marka hal xadiid oo cilalkiisa la fahmaa labaatan aan la haysanin marka in in la barto ka kaga roon agtiisa wa qaala bnu mahdiy cabdiraxmaan bnu mahdi oo isagana aimada cilalka ka mida aimatu ahli lbasrana ahaa waxa uu yidhi la-an acrifa cilata xadiidin waaxidin hal xadiid ciladiis inaan aqoonsado ayaa axabu ilaya la ii jacayl badan yahay min an astafiida casharata axaadiid toban xadiid inaan faa'iideysto wa qaala alxaakimu abu cabdillaahi alxaakim wuxuu yidhi huwa cilmun waa cilmi bira'sihi sidiisuu cilmi u yahay cilalka huwa cilmun waa cilmi bira'sihi sidiisuu cilmi u yahay gayra asaxiixi waasaqiimi ama gayru asaxiixi waasaqiimi saxiixa iyo midka daciifka aan ahayn cilmi hortiis cilmi u ah oo aan saxiixa iyo daciifka aan ahaynba waayo oo yacni saxiixu waa cilmi daciifka ciladiisu daahirka tahay waa cilmi kan cilalka khafiga ana waa cilmi horleh ayb wاljarxi wالtacdiil jarxiga iyo tacdiilka aan ahayn ayb wa qaala ayضa sidoo kale wuxuu yidhi macrifatu cilali اlxadiidi xadiidka cilalkiisa oo la garto min ajali hadihi اlculuum culuumta xadiidka saxiixa saqiimka jarxiga iyo tacdiilka kan ugu weyn culumta xadiidka waxaa ka mida kan macrifatu cilal اlxadiid xaakim aaduu isaga laftiisa baaric oo ugu ahaa axaadiid cilalkooda aada loo fahmi waayey ayaa markaad mustadraga aada akhriso ayaad wax badan ogaanaysaa oo maalan kuwa markaa culimada qaar ay cillo ka dhigeen oo isku cilleeyeen laba duruq oo iska hor imaanaysa ayuu wuxuu keenayaa labadoodaba inay saxiix yihiin oo meesha cillo aynan oolin cilal marka wuxuu aad kugu hanuuninayaa oo ku tusayaa aada khafi u ah kitaabkiisu marka kitaab aada u cilalka ugu fiican waayo laftiisa mustadraga dadka qaarkood marka markiiba waxay kusoo boodayaan mutasaahil inuu yahay mustadraga laftiisu inuu axaadiid badan ku tasaahulay laakiin mustadragu sidaas ma aha sidaas ma aha bal mararka qaar shuruudiisaaba iska fudud asaga marka shuruudiisiyo fudud qofku markuu arko mutasaahilo u malaynaa laakiin isaga shuruudiisa laftiisa u baahan in la fahmo wa qaala alkhaibu alkhaibu albaqdaadi waxa uu yihi axmed bnu cali bni haabit isaguna culuumulxadiidku aada ugu badan yahay weliba anwaac ou gaar u alifayaa jiro oo cilalkana qeyb weynka ah oo maxaa ka mid matalan anwaacdaas almasiid fii mutasil اlasaniid waxbuu ka qoray waa qeyb cilalka ka mida sidoo kale wuxuu qoray mudrajka idraajka alfaslu lilwasli lima udrija fi الnaqli mutafiqa iyo muftariqa u qoray muftari mutafiqa iyo muftariqa cilalka soo gelaa laftiisa oo ay mararka qaar raawiga laftiisa qalad ka imaanayaa wuxuu keenayaa cilla cilla ay ka imaanaysa aad u marka kutub badan oo u qoray isaga yacni khadiib albaqdaadi laftiisa wuxuu yidhi ashbahu اlashyaaءi bicilmi اlxadiidi ashyaada wax ugu akaanshaha badan cilmu اlxadiidka macrifatu sarfi waaye sarfiga marka yacnii garashadiisa wanaqdi naqdi danaaniiri wadaraahimi yacni sarifka iyo danaaniirta iyo daraahinta naqdintooda ayaa u eg buu leeyahay culumta cilmulxadiidka isaga cilmulxadiid lacagaa lagu bartaa kama wadee wuxuu ka wadaa yacnii waxay isu eg yihiin mararka qaar meelay iska shabahayaan uu ka wadaa cilmiga xadiidkana cilmi aakhira waaye cilmiga sarifkana waa cilmi adduunya ayb oo culimmadii horeba xadiidka cilmi aakhiray u aqoon jireen alimaamu dahabi marka wuxuu leeyay man araada cilma alaakhirati falyalzam alxadiid ninka cilmi aakhira raba xadiidka ha laasimo waman araada cilma alkhubzi falyalzam alra'ya qofka cilmulkhubsi rabaana ra'yiga ha iska marka hadda xagga yacni meeshay u socdaan laga hadli maayee labada qof yacni meela yani labadan shay labadan yani midkan xadiidka aadka u bartay oo warka rasuulka iyo wararka kaleba kala aqoon karo mar allaale markuu saa u maqlaba warkan inuu warkii rasuulka yahay iyo in kalebuu fahmi karaa kan sayrafiguna mar allaala lacag iyo markay timaado horow ka garan karaa inay musayaf tahay iyo in kale isagoon waxba ku samaynin marka wuxuu leeyahay waxaa lamid a ah xataa dadkan dukumentiga iyo baarbaaro waxaad arkaysaa buu saa u qabanayaa sawirkuu saas uga fiirinaa wuu garan karaa inuu waxaan qalad ay ku jiraan iyo in kale daliilkeen haddii la dhahana ma garan ma sheegi karo wa qaala wuxuu yidhi marka fainahu laa yacrifu jawdata اdinaari wاdirhami fainahu laa yucrafu dhe laguma garto jawdatu اdinaari wاdirhami diinaarka iyo dirhamka fiicnaantooda bilownin midab walaa masin taabasho walaa daraawatin cusayb walaa danasin wasaq walaa naqshin naqshad walaa sifatin sifo tacuudu ilaa siqarin ow kibarin oo u noqonaysa yaraan iyo weynaan walaa ilaa diiqin aw sacatin ciriiri iyo waasacnimo u noqonaysa midna wa yacrifuhu naaqidu waxaa uu garanaya naaqidka cinda almucaayanati buu garanayaa marka uu arkaba arkidou ku garana fayacrifu lbahraja zaa'ifa wuxuu aqoonsanayaa marka midka faalsada oo zaa- oo yacni xun waalkhaalisa khaaliska iyo waalmaqshuusha khaaliska midka saafiga ah iyo midka maqshuushka ah oo qishiga iyo waxa uu ku jiro wakadalika tamyiizu lxadiidi xadiidka soocitaankiisuna waa sidoo kale kan saxiixa iyo daciifka in la kala garto fainahu cilmun waa cilmi yakhluquhu allahu tacaala alla uu ku abuurayo fi lquluubi quluubta bacda tuuli lmumaarasati lahu marka aada loo mumaaraseeyo loo dhexgalo oo yacni qofka uu u layliyo walictinaa'i bihi iyo marka aada qofka isugu kalifo hadalkan marka aljaamic liakhlaaqi raawi wasaami waqtarana bihadihi اlahmiyati waxaa la ahmiyadan marka waxaa la xiriirsan sucuubaatun kahiiratun adeyg badan laa yakaadu yudrikuha uunan sigaynin inuuba haleelo ila alxaafidu xaafidka maahane waman khaada iyo qofkii dhex jiiray oo dhex dabaashay khimaara hada almri wa arrinkan yacnii salkiisa iyo guntiisa aadna markaa iskugu kallifay qaala bnu lmadiniy wuxuu yidhi akhada cabduraxmaan bnu mahdiy calaa rajulin bowkuq ayuu yacni ku qabtay min ahli lbasrati reer basra ah laa usamiihi aanan hadda magacaabaynin xadiidan uu ku qabtay xadiid qaala waxa uu yidhi faqadiba lahu jamaacatun jamaaca ku carootay marka ayaa u carootay cabdiraxmaan qaala waxa uu yidhi faatowhu way u yimaadeen faqaaluu waxay yidhahdeen yaa abaa saciid waa kunyada cabdiraxmaan ibnu wahdi min ayna qulta haada fii saaxibina waxaan aad tiri xaggeed ka tiri saaxibkeenna qaala waxa uu yidhi faqadiba cabduraxmaan bnu mahdiy waa carooday wa qaala wuxuu yidhi ara'ayta bal ii sheeg low ana rajulan qof haddii ataa bidinaarin ou la imaado ilaa sayrafiyin nin sayrafiya ou ula imaado faqaala uu yidhi intaqid lii haadaa bal ii hubi dananiirtan iga fiiri faqaala marka uu yidhaa huwa bahrajun waa eber iska yani bahraj waa wax inta la dhaldhalaaliye laakiin aan sax ahayn yaquulu lahu ma wuxuu dhahayaa min ayna qulta lii xaggeed iga tiri inahu bahrajun ilzam camalii camalkayga laasim haadaa kana cishriina sanatan labaatan sano xataa taclama minhu maa aclam ilaa aada ogaatid waxaan ka waxaan ka ogahay aada ka ogaatid yani adiga waxaad samaysaa labaatan sano hawshaan aan haayo adiga gal markaasaad ogaanaysaa waxaan sheegayay marka dabcan dee qawaacidkiina waa yaqaanaan asaaniiddii iyo wafaya ruwaadda mawaaliidu ruwaah wa wafayaatihim kulli waa yaqaanaan laakiin waxaa kaloo u dheer faham oo ku kala garo karo hadalka nebiga iyo hadalka keyrkiisa adiga laftaada haddaa istijaabiso waxaan ka wadaa soddon sano muddo dhan haddaad nin saaxiibkaa aad aadan isfaaruqin oo habeen iyo maalin socodkiinu isku badan yahay ninkaa hadalkiisa waa taqaanaa sooma hadal ouna ninkaa hadalkiisa aan ahayn haddii lagaaga sheego war ninkaas ma dhihin baad leedahay soo maaha qeybna ma ogid adiga inuu yidhi in kale war uma haysid laakiin likahrati mujaalasatika bihi fadhiga aada yacni la fadhiisatay badnaanteeda darteed ayaad u kala taqaanaa warkiisa iyo warka lagu loogu lagu been abuurtay yani waxaad leedahay warkan warkii hebel maaha hadalkan hadalkii hebel ma aha waa mumaarasa un intaas a marka xoolaha laftooda haddii la fiiriya dadku waa kala yaqaanaan soo maha xoolaha raaco oo muddada dheer la jiro meeshay maraan iyo yacni saanto yani raadkooda iyo yacni waxaas oo dhan waa garanayaan qofkii qariib ku ah oo shaqadaas aan aqoonin waa la yaabaan yaasuu ku bartay buu dhahaa axaadiidta nebigana daday u tirsan tahay marka yani haddaad adigu xoolaha haddaad ku badisay ood raacatay ninaan wax kalaba qabinba axaadiidta nebiga ma ahne sala allahu alayhi wasalam ayb waqaala bnu numayr cabdullahi bnu numayr alkufiyu alxaafid waxa uu yihi qaala yani qaala cabduraxmaan bnu mahdiy macrifatu اlxadiidi ilhaamun xadiidka garashadiisu waa ilhaam low qulta lilcaalimi haddaad caalimka ku tiraa yucallilu lxadiida isagoo xadiidka cilaynaya aa ku tiraadid min ayna qulta haada xaggeed ka tiri kan lam yakun lahu xujatun wax xujo a yeelan maayo ma haysanayo yani xujo marka waxaa laga wadaa xuja qaciya ama mid uu meel kaaga soo guuriyo kayta w kayta ma leh qaala bnu numayr waxa uu yidhi wasadaqa run buu sheegay low qulta lahu haddaa ku tiraa min ayna qulta lam yakun lahu jawaabun jawaab ma laha wacaqaba sakhaawiyu calaa qowli bni mahdiyi alakhiir sakhaawi ibnu mahdi qowlkiisii dambe ayuu tacqiibiyey <coughs> yacnii wuxuu u jeedaa yucabiru biha gaaliban sida badan hadal uu ku cabiro xujadiisa ma haayo wailaa mararka qaar waa kuu sheegi karaa haalib wa wailaa fafii nafsihi xujajun lilqabuuli wاlrafdi haddii kale nafsadiisa waxaa ku jira xujaj ayaa ku jiro lilqabuuli wاlrafdi xadiidkan inuu aqbalo iyo inuu diido ku saabsan isaga marka qalbigiisa waxwaa ku jiraan laakiin xagga ta inuu tacbiiriyo ayaa haaliban mararka qaar aan laga yaabin wa bnu mahdiy aydan wuxuu yidhi inkaarunaa lilxadiidi inkiritaanka aan xadiidka inkirayno yacni aan waa munkar aan leenahay buu ka wadaa munkar ee xadiid haabitoo sugnaaday maaha inuu in la inkiraayo ha u qaadan yacni in xadiidka munk nakaara aan ku xukumayno xukunka aan ku xukumayno cinda aljuhaali dadka juhaasha agtooda kahaanatu <coughs> waa ninka cilmulqeybka ka ayaan ka warramayaa dhahdhahayoo kale oo kalaan ku nahay ay binisbati lahum marka ayaga loo fiiriyo marka halkan yacnii waqfa ama mas'alaa taallo waxay tahay haddii la yidhi a'imatu lcilal xadiidka inay cileeyaana laga yaabaa daliilkii uu ku cileeyeyna inuunan ifsaaxi karin oo uunan bannaanka keeni karin ayaa dhici karto ee markaasi in la yeelo soo maaha haddee xadiid ka cileeyaan waa in la yeelo un soo marka oo la qaato la ogolaado xadiidkana sidaa looga taga miya siday noqone yani masalada marka marka la leeyahay qad taqsuru ibnu xajar wuxuu yidhi qad taqsuru cibaaratu lmucallili falaa yufsixu wax ma caddaynayo famataa wajadnaa xadiian marka <coughs> haddii aan marka goortii aan xadiid helno qad xakama imaamun imaam ou xukumay min ala'imati a'imada ka mida almarjuuci ilayhim ee loo noqdo bitacliilihi baabkan cillada cillaynta loogu laabto imaam cilaynta loogu laabto warkiisa hadduu cileeyo fal sida fal wlaa haddaba sida habboon waxay tahay itibaacuhu in lagu raaco fii dalika arrinka waa in marka arrintaa iyadaa lagu raaco ayb kamaa natabicuhu fii tasxiixi اlxadiidi sida aan ugu raaca ugu raacayno xadiidka tasxiixintiisa imaam min ala'ima bukhaari oo kale hadduu yidhaha hada xadiidun saxiix saan ugu raacayno hada xadiidun mucallun bis hadduu yidhahdana waa raacayna buu idaa saxaxahu markuu saxiix yeelaba saan ugu raacayno waa arrintan marka arrin maaha annaga keliyaba noo gaar ah dad naga waaweynaa saas ahaa wa hada ashaaficiyu waa kan buu yidhi shaafici maca imaamatihi imaamadiisa lala qabo yuxiilu اlqowla calaa a'imati alxadiidi fii kutubihi kutubtiisa dhexdiisa aimatu اlxadiid ayuu u ixaaleynaa hadalka fayaquulu wuxuu dhahayaa wafiihi baabkan waxaa ku sugan xadiiثu laa yuhbituhu ahlu lcilmi bilxadiid bis intaasu dhahay yani masaladan waxaa ku soo arooray xadiid ahlulxadiidka aynan sugaynin mar hadday ahluxadiidkii aynan sugin oo ay diideen oo ay cileeyeen shaafici intaas ku gaabsan jire mararka qaar haddii isagii marka uu saa ahaa innaga marka xaggeen joognaa arrintan marka arrin mutaakhir iyo wax u yaalla maahan mutaakhir iyo qof mucaasir iyo howl arrin u taalla maaha bal a'imadii hore ayaa sidaas marka ay ahlu xadiidka xadiid sugi waayaan waxay dhihi jireen marka sida alimaamu shaafici oo kale hadalkan buu dhihi jiray ibnu xajar marka waa sii waday wuxuu yidhi wahada xayثu laa yuujadu mukhaalifun goorma waay laak markaas waa haddii mukhaalif aan la helin minhum oo ahlu xadiidka ka mida ah, lidalika almucallili khilaafo masalan bukhaari baa xadiidkii cilleeyey axmedna waa waa xasaniyey ama waa saxiix yani markan oo kale markada waa iskhilaafsan yihiin marka a'imat lcilal yaa iskhilaafsan yani marka aan laakiin khilaaf jirin waa qaadanaya adigana haddii khilaaf jirana waxaysu yusarixu biihbaati اlcilati wuxuu yihi wahada xayثu laa yuujadu mukhaalifun minhum lidalika almucaawa haddaan mukhaalif lahaynin ko waxaysu yusarixu biihbaati اlcilati marka uu cilada caddaynayo sugitaankeeda uu caddaynayo ciladii sugitaankeedii waa caddeeyey mukhaalif ma jiro waa la qaadana walow yuusan dhihin saas waayo saas waayo daliilkeeda waa kan ma loo baahno fa amaa in wujida gayruhu saxaxahu haddii la helo in gayrkiis ou saxiix yeelay fayanbagii xiina-idin markaa waxaa habboon tawajuhu nadari ila tarjiixi nadarku markaa wuxuu u jeesanayaa tarjiix labadan qowl musaxaxa iyo mucalilka in la kala rajaxo ayb bayna kalaamayhimaa labadooda hadal tarjiixaas marka yaa iskale a'imada xadiidka mujtahidiinta waa marka waxa marka loo baahanayo ibnu xajar iyo dabcan iyo alimaamu dahabi iyo kale iyo a'imadii cilalka ibnulqaطaani alfasi iyo raggii waaweynaa wahaluma jara xaafid alciraaqi iyo taqyudiin alqushayri ibnu daqiiq ilciid ibnu sayid innaas waa badnaayeen aimada xaafid adimyaati xaafid ilmizi ibnu kathiir aaday u fara badan yihiin walidaalika marka meeshaan haddii dadka loo kala sooco la yidhaahdo mutaakhir iyo mutaqadim oo la yidhahdo mutaqadim keliya un hala fiiriyo muta-akhirkan looma baahna la yidhaahdo yani muta-akhirkana waxaan ujeedaa a'immadan khatiibulbaqdaadi kasoo bilaawba qaadi ciyaad khadiib iyo raggaa aimada kasoo bilaaw nawowi ibnu xajar iyo haddii la yidhaha looma baahno meeshaas marka waxay noqonaysaa wax badan oo iyagu ay daalacdeen ama mumaaraso iyo ay u leeyihiin iyo malaka oo innaga aynan ulahayn ayaanan ka faa'iideysanaynin mana fiicna saas maa marka dad waxaa jira dariiqadan mutaqadimiin mutaahiriin aada inta quluwi ugu sameeyey dhahaya haddana mandiqi baa soo dhex galay mustalaxii iyo cilmulxadiidkii keyta wakeyta ilaa markaa mararka qaar masaa'il ijmaacaad diidayo oo ama isdiidsiinayo usluubkaasna ma fiicna qofku marka inuu mutaqadimkiina ka faa'iideysto muta uu ku fahmo aqwaashii mutaqadimiinta waayo hadda haddii rijaasha maalan kutubuljarxi watacdiil haddaan soo qaadno tahdiibulkamaalkao kale meeqo qowlaad ku arkaysaa oo mutaqadim leeyahay yacni mid baa wuxuu leeyahy saduuq mid daciif buu leeyahay midba waxbuu sheegayaa sagaal qowl oo kala duwan inaad aragtaa laga yaabaa sagaalkaasee u jamcine markaad dahabi iyo ibnu xajar iyo feerisana waa kusoo jamcina aqwaashaas ijtihaadkaas ma laga maarmaayo daba marka wuxuu yidhi e, wakadalika idaa ashaara almucallilu ila alcillati ishaaratan walam yubayin walam yatabayan minhu tarjiixun liixda riwaayatayni masalan mararka qaar mucallilku cillada waa iska ishaara oo masalan laba riwaayou keenayaa wuxuu leeyahay Eh, iyadoo mawsuulo ah buu keenayaa haddana riwaayo kaloo mursala uu keenayaa irsaalkaas uu soo arooriyey cillo ma ma noqon kartaa waa ishaara ila alcilla laakiin hadalkaasoo kale sida kii horeo kale loo qaadan maayo oo markaasi tarjiix baad u baahaneen mujarad inuu cillada ishaaro noqon mayso marka inaad eh, haddii cilladii uu ishaaro keliya ku maro tarjiixaad u baahan tahay hadday laba imaam iskhilaafto tarjiix baad u baahanaysaa laakiin haddaan khilaafna jirin ciladuna ay caddahay markaasoo kale marka waad qaadanaysaa kalaamka imaamka meeshaan markaa nukat calaa kitaabi ibni salax ibnu xajar sidaasuu sheegay wa qaala ibnu mahdiy ibnu mahdi waxau yihi ayضa inkaarunaa lilxadiidi cinda aljuhaali kahaanatu ay binisbati lahu wa qaala bnu numayr ayضa macrifatu اlxadiidi bimansilati الdahab oo kale inamaa yubsiruhu ahluhu dadkiisa ayaa arkaayo oo yaqaano walaysa lilbasiiri fiihi xuja qofka aad u arka oo yaqaanana xujo uma haysto wamimaa yadulu calaa qowli ibni mahdiy waxaa ku tusaya warka ibnu mahdi maa xakaahu abu zurcata araasiy wasa'alahu rajulu nin baa su-aalay ma alxujatu fii tacliilikum اlxadiid nin baa yidhi abu zurca haddaad tahay xujada waa maxay aada cilaynta aada xadiidka cilaynaysaan maxaad daliil u haysaan qaala wuxuu yidhi alxujatu xujada an tas'alanii inaa is-su-aashid waayo can xadiidin xadiid lahu cilatun cilo leh faadkuru cilatahu baan sheegayaa uma taqsidu abaa xaatim abu xaatim baad u tegaysaa fayucalilhu waa cilaynayaa isagana uma tumayizu kalaama kullin mina calaa dalika alxadiid mid walbo hadalka uu xadiidkaa ka yidhi waa kala soocaysa waa fiirine fain wajadta baynanaa khilaafan fii cilatihi haddaad dhexdeenna khilaaf ku aragto cilladiisa faclam ogow ana kullan minaa mid kastoo naga mida takallama calaa muraadihi muraadkiisuu ka hadlay wain wajadta alkalimata mutafiqatan haddaad aragto kelimaddu inay mutafiq tahayna faclam xaqiiqata hada alcilmi cilmigan inuu jiro ogow xaqiiqadiisa qaala fafacala arajulu ninkii waa sameeyey faitafaqat kalimaatuhum kelmadooda waa iswaafaqday faqaala waxa uu yidhi ninkii ashhadu ana hada alcilma ilhaamun cilmigan inuu ilhaam yahan qiraya macnaheedu marka marnaba isma khilaafayaan lagama wado mararka qaar waa iskhilaafi karaan laakiin intay iswaafaqayaanaaba badanta wa qaala nucaymu bnu xamaadin libni mahdiy kayfa tacrifu saxiixa alxadiidi min saqiimihi qaala waxa uu yidhi kamaa yacrifu طabiibu lmajnuuna ninka dabiibkaa qofka waalan siduu u garanayo qof ha loo keenaa shaati surwaal iska wato inuu waalan yahay in kale uu kala garan karaa ninka aada u daaweeyo dadka waalwaalan iyo ku dhex jira waa un mumaaraso iyo aadba midaa u imaanayaad mid kalea u imaanaya mid kale si kale mid kale sodomeeyo sana hadduu marka khibrad ou yeesho uu garanaa marka maxaa daliil ku ah haddaad tiraahdidna buug uu kala furaayo ma laha leanna culuumtaana culuum iska tajriibi iska ah tajribadiisa dheeraatay waa yaqaanaa marka wa qaala alxaakimu ina asaxiixa saxiixa laa yucrafu biriwaayatihi faqad riwaayadiis bis laguma garto wa inamaa yucrafu bilfahmi wاlxifdi wa kahrati الsamaac waxaa lagu gartaa fahm xifdi iyo maqal badan walaysa lihada الnowci min alcilmi cawnun akhara min mudakarati ahli اlfahmi wاlmacrifati mana noocaani ma lahan oo cilmiga ah kaalmo ma laha ka badan dadka ahlu fahmiga inaad la mudaakarayso iyo macrifada u leh yani cilmigu marka maraatibuu soo maraayo marna waa samaac waa la dhegeysanaa mar kalena waa mudaakara yani majlis samaac markuu majlis samaaca dhammaado majlis mudaakaraa furmaayo wixii la maqlay baa la mudaakaraynaa la mudaakaraynaa la mudaakaraynaa mudaakaradaas marka cilmigiina waa nololay u tahay ayb oo waxaa la dhihi waxay yidhaahdaan adim lilcilmi mudaakaratan faxayaatu lcilmi mudaakaratu marka haddii dadkii ahluxifdiga ahaa marka ama ardada ahaa ay aada wax isula mudaakareeyaan yani saxiixii wax lagu fahmi karo loo kaalmays yani looga kaalmaysan og yahay taas ma jirto liyadhara si uu usoo baxo maa yakfaa waxa qarsoono min cilati alxadiidi ah waxa qarsoonaanayo cilada xadiidka ah faidaa wujida midlu hadihi alaxaadiidi haddii la helo bilasaniidi saxiixati lagu helo غayra almukharajati gayri اlmukharajati fi kitaabay اlimaamayni iyagoon lagu soo saarin labadii imaam kitaabkooda albukhaariyi wa muslimin lazima saaxibu اlxadiidi saaxibulxadiidka marka waxaa lazima lazima saaxiba alxadiidi tanfiiru can cilatihi saaxibulxadiidka marka waxaa ku laazimayo yani atanfiiru can cilatihi ya tanqiir hahay lazima saaxibu lxadiidi tanqiira can cilatiha lazima saaxiba alxadiidi tanqiiru can cilatihi yacni ciladiisii marka in la qodqodo oo la baarbaaro ayaa ku laazimaya saaxibulxadiidka markaas tanqiir ayaa laazimayo saaxibulxadiidku ku laazimayo ayb marka yani xadiidkii fii baabati saxiixoo ku jiray iyo muslim ma soo saarin laakiin markii la mudaakareeyey waxaa la helay marka labadaa kitaab inaan lagu soo saarin markii duruqdiisii waxaa la fiirfiiriyey mar haddaan labadii saxiix ounan ku jirin baabatu saxiixna lagu dhex wado tanqiir in la sameeyaa marka laasimayso ayib iyo wamudaakaratu ahli lmacrifati iyo dadka ahlu macrifada lala mudaakarayey litadhara cilatuhu ciladiisa say markaa u daahirto wa qaala bnu rajab can ilxufaadi wuxuu ka yidhi fa ina faina ulaai lahum naqdun ayay leeyihiin khaasun naqdi khaasa fi lxadiidi xadiidka mukhtasuuna bimacrifatihi waxay gaar leeyihiin garashadiisa kamaa yakhtasu lbasiiru alxaadiqu bimacrifati nuquudi jayidiha wa radiiha wa mashuubiha midda wax lagu dheehay sida uu qofka basiirka ee xaadiqa uu u yaqaano wa kullu min haa-ulaa'i laa yumkinu an yucabira can sababi macrifatihi intaanna qofka basiirka xaadiqa ah suurtagal uma aha inuu cabiro sababta uu ku gartay walaa yuqiimu calayhi walaa yuqi yani wakullu min haؤulaaءi laa yumkinu an yucabira can sababi macrifatihi walaa yuqiima walaa an yuqiima calayhi daliilan inuu soo oogana suurtagal uma aha ligayrihi yani ayrkiisa usoo u soo oogo qaala waxa uu yidhi wabikuli xaalin xaalad kasta faljahaabidatu nuqaadu wاlcaarifuuna bicilali اlxadiidi afraadun qaliilu waaye min ahli اlxadiidi jiddan ahlu xadiidka aada marka dad ugu yar wa qowluhu laa yuqiimu calayhi daliila ligayrihi araada bihi wuxuu u jeedaa addaliila alqaطciya alyaqiiniya calaa maa dakara wixii uu sheego min wahmin aw khaطa'in raawi yani mararka qaar cilladu moogta waa wahm raawigii baa gafay waa wahmiyey wahmigaa uu raawiga ku tuuraayo daliil qadciya uma haayo ama adaliilu bilqaraa'ini waalkhibrati laakiin inuu daliil ugu haysto qaraa-in iyo khibro fahada maa laa yunfaa cilmuhum bihi waa waxaan marka cilmigooda laga anfinaynin kuwan hadalkan marka ibnulqayim hadal dheer waaye waana muhimadna waa leeyahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wsaxbi